بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي cashirkeenna caawa intaynaan guda gelin waxaan rabaa inaan baraarujiyo laba mas'alo oo la weydiiyey oo cashirkii hore ku saabsan masalada koowaad waxaa weeye markii aan ka hadlaynay shuruudii salaadda waxaan sheegnay qofka muqmaa calayhi qofkii kooma galay inaan salaadii lagu lahayn inuu soo qalleeyo markii uu meeraabo ama uu soo miirsado marka su-aasha timida waxay ahayd haddii qofkii la suuxiyo oo dhakhaatiirta ay suuxiyaan markii maalan camaliyad ama qaliil lagu samaynayo asna ma sidaas oo kalea oo salaadihii intaa uu suucsanaa dhaaftay ma soo qalaynayo jawaabta u ahaa ama qofkii koomo xanuun uu u sababay ha ku timaado ama kooma ha la geliyo oo dhakhaatiirta ha suuxiyaan wax farqi ah labada masale oma dhexeeyo taa intaasa kaga baxaynaa masalada labaad waxaa weeye aladaan alectroni yani meeshii qofka ka aadaami lahaa in aaladahan sida iyo mobilada iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah la adeegsado oo eh, lagu aadaamo maalan qofkii meeshuu masaajid ka aadaami lahaa inuu mobilkii oo ku duuban yahay codkii aadaanka uu u dhoway microfonkii ama idaacaddii saas oo kale masaladaas waxaa leenahay laba maslada koowaad waxaa weeye in gebi ahaanba aadaankii laga kaaftoomo oo qof bini aadana uusan aadaamin oo aaladdaas tasjiilka sawtiga ah ee meeshii aadaanka lagu bedelo taasi bilitifaaq culamada mucaasiriinta isku waafaqsan in eh, tasjiilkaas ama codka aadaanka ee duuban meeshii aadaanka inuusan gelaynin waayo waxan waa cibaado ilahay lagu addoonsaday sida salaadda oo kale dee waxa weeye aaladaasna meesha bini aadanka ma gelayso oo waxa weeye dee waxaa taas ka laazimaysa in cibaadadii la fudaydsado waan ogtihiin aadaanka in shuruudo loo xidhay waxaa ka mid ah shuruuddiisii qofkii inuu yahay qof mumayisa ah oo muslim ah oo lab ah dumarkii baaba loo diiday inay aadaanaan waxaa loo diiday ilmihii yaraa ee heer mumayiska ahaa marka famaa baalog aalad samaa bakmaa camyaa yani jihaaz yar in dee meeshii bini aadamka la geliyo taasi awlaa in la diido min baabi awlaa masalada labaad waxaa wey isla tanka ku tacalluqda waxaa loo yaqaano alaadaan almuwaxad aadaanka muwaxadka tan wuu ka yar duwan yaan sheegaynay oo waxaa wey suuradiisu waddamada imaaraadka iyo waddamada qaar baaba laga sameeyaa siday soo gaadhay in hal masjid laga aadaano ml masjidjaamic oo kale laga adaamo dabeetana masjidjaamicaas adaankiisa laga baahiyo dhammaan masaajidda magaalada oo idin laga baahiyo halkaa masjid un aadaanku ka dhaco masaajidda kalena lagu xidho khad isla markaasi tilqaa'i ah looga baahinaya baa idaacaddi intii laga soo daayo ayagana lagu ilzaamiyo in aadaanka lifeka ah ay maaragtay microfonkii ku xidhiidhiyaan si maaragtay eh, masaajidoo dhan codkii oga baxo marka hal masjid baa laga aadaamaya qof baana aadaamaya lakiin masaajiddii kale aadaan kama baxayo codkaas ayaa la baahinaya taasina waxa weeye sunnadii aadaanka kuma dhacayso way khilaafsantahay saxdigii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo waxa weeye aadaankani waxaa la rabaa masjid kasta in laga aadaamo si shacaarkii aadaanka magaalada oga muuqdo oo qof kasta oo muadina ilaahay ugu dhawaado cibaadada lakiin taa waxaa ka laazimaysa boqolaal masjid in aadaankoodii la tactiiliyo oo la joojiyo oo hal masjidun laga aadaamo oo kaas oo la baahiyo taasina hadyii nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo sunnadii ayay khilaafsan tahay mana kaafinayso kumana fillo in eh, laga kaaftoomo aadaankii eh, dariiqada noocaas inta haddaan kaga baxno wixii cashirka hore ku saabsana cashirkiina ayaan bilaabanayna insha allahu tacaala wuxuu yihi mualifku raxmat ullahi tacaala calayh faslun istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeedu shardun shardi weeye lisalaati alqaadiri qofkii awoodayey qiblada qaabilitaankeeda salaadiisa ayay shardi u tahay ilaa fii shiddati alkhawfi cabsida teeda daran mooyaane cabsida daran dhexdeeda mooyaane oo markaasi istiqbaalkii shardi ma aha wa nafli safari iyo safarka sunnihiisa mooyaane oo asna markaa istiqbaalkii shardi ma noqonayo mualifku fasalka wuxuu ka hadlayaa shardi ka mid ah shuruudii ay salaadda ku ansaxayso ah istiqbaalu lqibla horey waxaan uga soo hadallay shardiga ahaa dukuulu lwaqt halkan wuxuu ku sheegayaa istiqbaalu lqibla shuruud inteedii kalena fasal kale ayuu mualifku si gooni a ah ugu faahfaahin doonaa qiblada haddaba in la qaabilo oo laabta lagu qaabilo waa hardi wejiga ma aha istiqbaalka wejiga maaha waa laabta qofka asagoo salaada ku jira haddii wejigiisa uu ka inxiraafo ama ka leexiyo qibladii salaaddii ka buri laakiin laabtiisa hadduu ka leexiyo qibladii salaaddii way ka buraysaa marka cibradu waa laabta shardibay u tahay qofkii awoodaya istiqbaalkaas salaadiisa waxaana taadil qowlka ilahi yidhi fawalli wajhaka shaطr اlmasjid اlxaraam yani wejigaaga waxaad qaabilisaa yani masjid اlxaraam kacbadii qaabili waayahay taasina waa arin macluum min addiin bidaruura ohoo kacbada in la qaabilo oo salaadii lala qaabilo waa shay la ogsoon yahay waayahay halka mualifku yidhi lisalaati alqaadir waxaa kaa baxay qofkii aan awoodi karin ee caajiska ahaa xanuunsanaa maalan ee aan isrogi karin islamarkaana qibladii aan qaabili karin qof u jeediyana aan haysan qibladii marka siduu yahay ayuu ku tukanayaa waxaa la mid a qofkii lagu xidhay khashabo ama qori lagu xidhay islamarkaa qibladii ka sii jeeda islamarkaana aan iska furi karin xadhigaas dee sidaa uu yahay ayuu ku tukanayaa hadhowna wuu soo qallaynayaa waaya waxaa laga soo reebayaa shardigaas istiqbaalka laba xaaladood oo istiqbaalkii uusan waajibaynin xaaladda koobaad waxaa weeye shiddat اlkhawf cabsidu markay daraato oo waxaa looga jeedaa markii eh, dagaal lagu jiro oo qofkii maalan mujaahidka ee dagaalamayey oo cabsanayo in la qabto ama dagaalka dhexdiisa uu cararayo markaa dee qibladii inuu qaabilo waajib ma aha maadaama uusan qaabili karin ama salaad farad ha tukado ama salaad sunna ha tukado waxaa la mid a ah haduu cadow ka cararayo sardiba maaha dagaalku hadduu cadow ka cararayo ama dugaag ka cararayo ama dab ka cararayo ama ay shay uu ka cararayo qofkii oo qof baxsad uu yahay ayadna inuu qibladii qaabilo waajib ma aha shardina maaha ataa daliil qowlka ilah ui fain khiftum farijaala aw rukbaanan haddii aad cabsataan salaaddii tukada idinkoo soconaya oo lugeynaya ama idinkoo gaadiid saaran ibn cumar wuxuu raaciyey isagoo aayaddaa fasiraya eh, radi allahu tacala canhu mustaqbilii alqiblati waayra wahayri mustaqbiliha idinkoo qiblada qaabilshan idinkoo qiblada qaabilshan rawahu lbukhaari macnaa labada xaaloodba idinkoo qiblada qaabilshan idinkoo qaabilshanaynba salaaddii tukada weeye markii aad cabsi ku sugan tihiin xaaladda labaad ee qiblada qaabilitaankeeda ay shard ahayn waxaa weeye safar salaada sunnaha markii uu safar dhexdii ku tukanayo marka ayadna eh, waajib ma aha inuu qibladii qaabilo siduu mualifka inoo faahfaahin doono waxaana taa daliil ah xadiidkii jaabir uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tukan jiray daabadiisa dhinac alla dhinacay u jahaysato ayuu ku tukan jiray oo markaa dhinacu u socdo ayuu u tukan jiray hadduu doono faradkana daabaduu ka soo degi jiro qiblada ayuu qaabili jiray siduu bukhaari wariyey waayahay haddaba salaada sunaha lagu yidhi faradkii maya qofka musaafirkaa ah, faradka waa inuu qiblada qaabilaa daabana kuma dul tukan karo laakiin waa salaada sunnaha safar baa lagu yihi xadarka asagoo magaaladii jooga oo musaafir ahayn waxaa weeye salaaddii sunnaha ahayd kuma tukan karo meel aan qiblada ahayn qof maalan magaalada dhexdeeda gaadiid wada waxaa wey salaaddii sunnaha ahayd uma tukan karo yani daabana korkeeda kuma tukan karo asagoon qibladii qaabilsanayn xaaladani waxa weeye waa markii qofka uu safar ku jiro oo keliya maxaa nabig alayhi slam arrinkan waa ka soo aroray markuu safar galo unbuu salaada sunnaha ah waxa weye daabadiisii ku dultukan jiray arrinka waxa weeye xikmada ku jirtana waxay tahay salaada sunnaha ah waxaa ku jira takfiif badan oo salaada faradka ku jirin marka qofkii in lagu adkeeyo ayaa la diidanya maadaama soo lalaabanayso qofkii laga yaaba inuu salaado badan oo sunnaha iska tukanayo falimusaafiri qofkii haddaba musaafirka ahaa waxaa u sugnaaday atanafulu inuu sunnaysto raakiban asagoo gaadiidkii saaran wamaashiyan asaga oo socda walaa yushtaradu lamana shardiyo duulu safarihi safarkiisa inuu dheeraado cala almashhuuri qowlkii mashhuurka haddaan qabanno fain amkana hadday suurto gasho istiqbaalu raakimi qofkii gaadiidka saaraa qaabilitaankiisii qiblada uu qaabilo fii marqadin makaanu jiif meeshii qofkii uu maaragtay ku seexanayay daabada dusheeda wa itmaamu rukuucihi rukuucdiisii inuu dhammaystiro markaas wa sujuudihi sujuuddiisii daabada dusheedu ku dhammaystiro isagoo ku tukanaya dusheeda laazima arrinkaasuu ku laasimayaa wailaa haddiina suurogelin arrinkaasi uusan u fududaanin daabada dusheeda inuu ku tukado falasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye annahu shaniya in sahula hadday fududaato alistiqbaalu qibladii inuu qaabilo wajaba istiqbaalkaasi waajib buu noqonayaa wailaa haddii kale oysan fududaanin falaa markaasi waajib ma aha qibladii inuu qaabilo wayakhtasu arrinkaasina wuxuu khaas ku yahay oo istiqbaalkii ah wuxuu gaar ku yahay oo khaas ku yahay istiqbaalkii bitaxarumi xidhashadii salaadda marka la xidhanayo oo keliya waqiila waxaa la yidhi yushtaradu waxaa la shardiyaa fi salaami salaamunaqsiga ayadan sidoo kale qofka musaafirka ah waxaa u bannaan inuu salaaddii sunno ahayd uu tukado isagoo gaadiidkii saaran ama gaadiidkaasi ha ahaado daabbo ama ha ahaado gaadhi ama ha ahaado diyaarad gaadiid uun wakhtiga nabig alay slam gaadiidka waxa la isticmaali jiray xoolaha waktigeennana gawaaridii iyo diyaaradihii iyo maraakiibtii iyo doomihii waxaasaa soo kordhay inkastoo addoomuhu ay jireen waqtiga nabiga alai sla slam haddaba gaadiidkii saaro wuu sunaysan karaa ee isla markaa asagoo socdana wuu sunaysan karaa oo taasi way u bannaanta dabcan naska kuma soo arooray nabig alai sla slam asagoo inuu tukaday laakiin waa looga qiyaas qaatay haddii gaadiidkii loo baneeyey qofkii inuu ku tukado asagoo socdana waa looga qiyaas qaatay bale asagaaba ka mudanba maxaa yeele qofkani waa qof socda oo waxaa weeye asagaa takfiifkii ka mudan lugihiisi ku socda haddaba safarkaas loo ruqsaynayo qofka musaafirka ah inuu salaaddii sunnaha ahayd uu daabada dusheeda ku tukado ama asagoo socda uu tukado isagoon qiblada qaabilaynin ma waxaa shardi inuu safar dheer ahaado oo safar salaada lagu qasrinayo lagu gaabinayo maya lama shardinayo xataa safar gaaban haddii uu baxo maalan beertiisii oo magaalada duleedkeedu gaahay qofka laba mayl iyo wixii la midkaa ayuu gaahay oo magaaladu ka yarbaxay taasi waxa weeye salaadii sunnaha ahayd wuu ku tukan karaa gaadiidkiisa dushiisa ama asagoo socda safarkii dheera iyo kii gaadnaa waa isku mid haddii haddaba ay suuro gasho qofkii gaadiidka saaraa inuu qiblada qaabilo fii marqadin markuu ku leey malik wuxuu uga jeedaa yacni gaadiidka dushiisa ayaa waxaa saaran waxa la yidhahda hawdaj waa aqal la saaro awrka dushiisa haddaba haddii awrkii uu gura leeyahay oo guradaasi ay saaranta kolley dadka reemiga si fiican u fahmaya waxaan sheegaya hawdaj bacri lagu yidhahdaa oo ay suurto gasho inuu qibladii qaabilo isagoo hawdajkaasi ama guradaas ku sugan rukuucdiina u dhammaystiro sujuuddiina u dhammaystiro arrinkaasi uu ku laasimayaa haddii ay suroobi weydo in maarata arrinkaa uu sameeyana oo maalan yani qofkani daabadan uu saaran yahay waa daabo bilaa gur ah oo waa faras maalan koorihii uu saaran yahay ama waa awr qobtalkii uu saaran yahay dee meel uu ku istaagaba ma leh markaas eh, waxa weeye haddii uu ay u suroodo inuu qiblada un qaabilo rukuuc iyo sujuudba yuusan dhammaystirine arrinkaasi waa waajib eh, waayahay almaysur laa yasqu bimacsuur haddii xataa qibladii inuu qaabilay u suuloo weydana oo maalan daabadii ayaaba ah daaba socota oo waxa wey ama daabooyin kale ku xidhiidha oo lagu xidhay ama waa daabo madax adag oo la leexin karin oo qibladii aan loo jeedin karin marka ayada ah qibladii inuu qaabilo waajibkuma aha lakin hadday u fudaato inuu daabadii hogaanku hayaaba hogaankeedii u jeedin karaa qibladii markuu doono dee markaas waa waajib markii salaadda uu xidhanayo inuu qiblada qaabilo waa waajib wey waaya halkan uu mualifku le wa yakhtasu bitaxarum wuxuu uga jeedaa istiqbaalkan aan sheegayna ee qofka daabada saaray inuu qiblada qaabila laga rabo waxa weeye waa markii salaadda uu xidhanayo keliya inta kale qiblada inuu qaabilo shardi maaha markii salaadda uu xidhanayo sunnaha ayuunbuu qiblada qaabila haday u fududaato laakiin inta kale lagama rabo qowl baa wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay salaamu naqsigana waa saasoo kaleo asna qibladii qaabilo ayaa laga rabaa maadaama ay tahay markii salaada qofkii uu ka baxayo laakiin qowlkaasi waa qowl laga xoog badan yahay amaa in markii salaada la xidhanayo ay shardi tahay qaabilo waxaa ku soo aroray xadiid uu abu dawuud wariyey nabig alay slam haduu safro uu doono salaad sunna uu tukado daabadiisii ama awrkiisii ayuu qiblada la qaabili jiray dabeetana uu kibaaran jiray dabeetana uu u tukan jiray dhinaca uu u socdo awrka ama ritigaa uu saaran yahay lmusaafiri musaafirki waxaa u sugnaaday atanafur inuu sunaysa raakiban asagoo gaadiidkii saara maashin asagoo socda walaa yushtardu lamana shardiya duulu safari safarkiisa inuu dheeraado cala lmashhuurki qowlka mashhuurka haddaan qabano faima amkana hadday suurto gasho istiqbaalu raakibi qofkii gaadiidka saaraa inuu qaabilo fii marqadi makaanu jiifki iyo itmaam rukuuc rukuucdiisa inuu dhamaystiro wasjuudi sujuudiisa laazimahu arrinkaasi uu ku laazimaya wailaa haddii aysan suuro gelin fal asaxu wejka asaxnimada badan waxa wey annahu shaaniye in sawr istiqbaal istiqbaalkii hadduu fududaado wajagu waajibay wailaa haddii kale falaa ma waajibayo yakhtasu istiqbaalkaasi wuxuu gaar ku yahay bitaxarumi xirashadii waqiila waxaa li yushtaradu waa la shardiya istiqbaalkii fi salaami salaama naqsi aydan sidoo kale wayaxrumu waxaa xaaraan ah inxiraafuhu qofkii inuu ka leexdo can ariiqihi jidkiisa ilaa ila alqiblati qiblada inuu u leexanayo mooyaane macnaha qofkan musaafirka ah ee daabadiisii salaaddii sunnaha ku dul tukanaya asagoo qibladii ka jeeda oo meel aan qiblada ahayn u jeeda maalan galbeed buu u socdaa ama bari buu u socdaa anaga qibladan waa waqooyi marka dariiqaas kama leexan karo oo dariiq kale oon qiblad ahayn oma leexan karo mar hadduu leexanayo oo waxa weye meel aan maqsadkiisa ahayn uu u leexanayo ha u leexdo qiblada haddii kale dariiqiisii maqsadka gaarsiinaya ha u socdo arrintaas waxaa saa loo leeyahin waxaa weeye dariiqan hadda uu ku socdo ee qiblada ka duwan waxuu galay meeshii qiblada marka kama leexan karo suusan qiblada oga leexan karin lakin hadduu qiblada qaabilayo wax dhiba ma leh hadduu laakiin u leexanaya limaqsadihi waddadii baa leexatay oo muraadkiisii u leexanaya dee taasi dhib ma leh kama hadlayn waaya wayuumi wuu ishaarayaa birukuuci rukuuciisa wa sujuudihi sujuudiisa akhfada ayadoo sujuuddaasi ay ka hoosayso rukuucdii akhfada waxa weeye xaal yacni waxa weye wayuumi wuu ishaarayaa birukuuci rukuuciisu ishaarayaa wa sujuudihi sujuudiisu ishaaraya akhfada iyadoo sujuuddaasi ay ka hoosayso rukuucdii waalabharu qowlka adharka waxaa weeye ana almaashiya qofkii socday yutimu inuu dhammaystirayo rukuucahu rukuucdiisa wasjudow yasjuudiisa wayastaqbil inuu qaabilayo fiihimaa rukuucda yasjuuda dhexdooda iyo wa fii ixraamihi xarmashadiisa markuu salaada xidhanayo walaa yamshi inuusan soconaynin ilaa fii qiyaamihi istaagiisa dhexdiisa mooyaane iyo wa tashahudihi atixiyaadkiisa dhexdiisa mooyaane qofka ku tukanaya isaga oo musaafira daabada dusheeda ama gaariga dushiisa wuxuu ishaarayaa rukuucdii sujuudi marka rukuucdii wuu ishaarayaa sujuudiina wuu ishaarayaa laakiin sujuudda wuxuu ka dhigayaa akhfad mid ka hooseysa rukuucdii waa inuu sujuudda ka hooseysiiyaa rukuucdii saasaa looga jeedaa waayahay maxaa nabig alay sl slam arrinkaas uu ka sugnaaday inuu rukuucdii sujuudda ishaaraya waay waxa laga hadlayo dhan waa sunnihii salaadda faradka ayada wuu deganayaa oo waxa wey dhulku ku tukanaya qibladana si fiican buu qaabilaya qofka socda kaasi waa qofkii daabada saaraa qofka socda laakiin rukuucda sujuuda ma ishaaraye u dhammaystiraya intuu istaago markii rukuucda la gaadho ayuu rukuucayaa dabeetana wuu sujuudaya istiqbaalla uu la imaanaya markii rukuucda sujuudda uu la imaanayo iyo markii salaadda uu xidhanayo saddexda xaaladood waxa weeye istiqbaal buu la imaanaya markii uu salaadda xidhanayo iyo markii uu eh, rukuucayo iyo markii uu sujuudayo waaya iyo markii waxa weeye bayna sijdatayn labada yani sujuuda dhexdooda fadhiga udhexeeya ayadna waxa weeyaan qibladii u qaabilaya keliya wuxuu soconayaa markii uu taagnaan lahaa intuu taagnaan lahaa ee faatixada iyo suuradaha kale akhrin lahaa intaasuu soconayaa iyo markii u atixiyaadsan lahaa atixiyaadka u fadhin mahayo wuu soconaya labada xaaladood wuu soconayaa walow sallaa haddii uu tukado fardan fard hadduu tukado calaa daabatin daaba dusheed ku tukado wastaqbala markaa uu qaabilo qibladii oo wa atamma uu dhammaystiro rukuucahu rukuucdiisa wasjuudahu wasjuuddiisa wahiya daabadii oo waaqifatun taagan jaaza arrinkaasi wuu bannaan aw amase saa'iratun wahiya iyadoo saa'iratun socotaa falaa markaasi ma bannaano inuu eh, uu ku tukado iyadoo socota dusheeda kuma dul tukan karo salaaddii faradka ahayd mualifku markuu ka soo hadlay salaadihii sunnaha ahaa ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa salaaddii faradka ahayd salaaddii faradka ahayd daabada dusheeda ma lagu tukan karaa hal xaalo uma lagu dul tukan karaa buuli daabada dusheeda waa haddii qofkii uu daabadii ku dul tukado ayada oo taagan isla markaana rukuucdii iyo sujuuddii uu dhammaystiro qibladii inuu qaabilo dhammaan inta uu salaada tukanayo marka taasina kolley way adag tahay malaha waxay ku suuroobaysaa uun doonta oo kale iyo wixii la midka innaga xilligeennana gawaarida qofkii hadduu gaari saaran yahay oo kale ama uu markab saaran yahay oo kale ama diyaarad uu saaran yahay oo kale ayay ku suuroobaysaa marka masalada diyaaradda in lagu dul tukado waa masalo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay marka si gooni ayaan insha allahu tacaala u tilmaami doonaa markaan jumladan aan sharxno haddaba markii daabadu ay taaganta waxa weeye rukuucii sujuudi hadduu dhammaystiro qiblada inuu qaabilo dee salaaddii faraadka ayd marka uu ku tukan karaa laakiin ayadoo socota daabadii oo socota haddii xataa rukuucdii sujuuddii uu dhammaystiro kuma dul tukan karo xataa hadduu qiblada qaabilo maxaa yeele socodkeeda ay soconaysa asagaa loo nisbaynaya mise marka waxay lamid tahay sida asagoo e asagoo tukanaya isagoo socda marka ma ansaxayso nabi alayh slat salaam salaada faradka ah daabadiisa uu ka degi jiray markuu musaafirka yahay dhulku ku tukan jiray marka taasaa tusinaysa in qofkii uu salaaddii u dhammaystirayo salaadda faradka ah isla markaa rukuucda sujuuddeedii uu dhammaystirayo asagoo dhulkii taagan gaariga in lagu dhex tukado salaada faradka ah asal ahaan ma bannaano ilaa in shuruudahan la hela mooyaane uu mualifku tilmaamay oo oh, ah inuu qofkii qibladii qaabilo isla markaana ee rukuucdii sujuudi u dhammaystiro istaagna ku tukado haddii shuruudaha la helo dee gaarigii waa lagu tukan karaa hadduu taagan yahay ama diyaaradda diyaaradda Ehm, way ka duwanta oo qofkii waxa wey dhulkii dee uma degi karo oo hawadaasi lalaysaa marka tafsiir badan baa ku jira lakin haddaan soo ururino qofkii hadday u suroobayso in uu salaadii dib u dhigo oo diyaaraddan ay degaysa caga dhiganayso intaysan salaaddii wakhtigeeduusan bixin dee markaa salaaddii dib buu dhigaya maalan diyaaradda waxay kacday waxay kacday maalan labiiyo tobankii duhurnimo waxay nacaga dhiganaysaa labada duhurnimo dee duhurka weli wuu joogaa ama masaafada dabcan diyaradu inta badan ku safraan waa masaafata qasr way ka badan tahay salaaddii casar oon bixin salaaddii lala jamcinaya salaadaas oon bixin ayay caga dhiganaysaa maqhribkii oon la gaarin ayay caga dhiganaysaa dee markaas salaaddii duhur dib u dhigoo casarkii la jamci markii aad ka degato diyaaradii wakadalika maqhribkii ceshihiin waa la mid oo haddii taas haddaa u suuradgal tahay sidaas samee haddayna suuragal ahayn oo maala salaadda subax oo kale ayay diyaaraddii kacday salaad subax wakhtigeedina waa cidhiidhi waxaa laga yaabaa saacadii bar inay waqtigeeda ku baxo cadayd soo baxdo ama salaaddii casar ayay kacday diyaaraddii markii salaadii casar ay gashay ama ay salaad casar oon gelin salaad casarna waqtigeedu iska koobanya waxa laga yaabaa bacdalmaqhrib uun diyaaradda inay degayso marka qofkii diyaaraddu ku tukanaya oo salaadda uma dibdhigi karo haddii haddaba uu awoodo qofkii inuu siduu mualifku tilmaamay inuu dhammaystiro salaaddii oo hela meel ku tukado oo space diyaarada diyaarada weyn waa laga helaa space lagu tukada laga helaa ehm, oo istaagna uu ku tukado isla markaana qibladii uu qaabilo ehm, rukuunka sujuuda nabi sallallahu alayhi wasallam yeelaya hadeen u suroobina oo yani space uu ku tukado waayo kursigiisa ayuu ku tukanaya asagoo taagan fadhi ku tukan maayo dadka badan waxay sameeyaan fadhigooda ku tukadaan ayagoo istaagi karaa war ugu yaraan bal istaag ku tuko haddaad qiblada qaabili kartana qaabil haddaadan qaabili karinna meeshaa aad taagan tahay ku tuko rukuucdii sujuudana ishaar rukuucdii sujuudana ishaar ila ismisad ku tukata ma hays mar haddaad kursi ku tukanayseen waxaa kusoo hadha hal xaalo u dambaysa qofki hadduusan istaag ku tukan karin oo qof waayeel tabar daran ama xanuunsan hadduu istaaga dee dhacaya oon xajin karin diyaradu ilaan awood bay ku socotaa oo waxa laga yaba qofki inuusan istaagnaan karin dee markaa fadhigiisa ayuu ku tukanaya kursigiisu ku tukanaya rukuucdii sujuudana wuu ishaarayaa saasoo tilmaama waman sallaa qofkii ku tukadaa fi lkacbati kacbada wastaqbala markaa qaabila jidaarahaa gidaarkeeda qaabila oo baabaha ama albaabkeedii marduudan isagoo ceshan ow amase maftuuxan isagoo furan maca irtifaaci catabatii iyada oo catabadiisii ay kacsan tahay ama kor u baxsan tahay uluay diraacin diraac ama dhudhun saddex meelood labadii ow amase calaa saiha uu ku tukado saigeeda dusheeda uu ku tukado xagga sare saiga kacbada mustaqbilan asagoo qaabisha min binaaha dhismaheedii maa sabaqa wixii lasoo dhaafay oo ah ulay diraac yani dhudhun saddex meelood labadii wax dhan dhismaheedii ka qaabisha jaaza arinkaasi waa bannaanya waana asaxayaa wuxuu tukaday maalif halkan wuxuu ku tilmaamayaa masale naadir ah oo laga yaaba inay dhacdo waxa wey qofkii inuu ku tukado kacbada dhexdeeda salaad farad ama sunno ah isla markaa qofka kacbada dhexdeeda ku tukanaya uu qaabilo gidaarkeeda uu qaabilo gidaar gidaaradeeda afartaa ka mid ah ama albaabkeedii uu qaabilo hadduu gidaaradeeda horta afartaa mid qaabilo oo waxa wey albaabka uusan qaabilin waxa weeye salaaddii waa asax hadduu albaab qaabilana tafsiil baa ku jira albaabka ma inuu ceshan yahay mise inuu furan yahay hadduu ceshan yahay waa asax haddii uu furan yahay waxaa la eegayaa catabadda albaabkaas halkan laga soo gelaya albaabkayga kacsan inay dhan tahay qadra ulutay diraac yani dhudhun saddex meel loo qaybiyay labadii inay kacsan tahay markaas waa asax oo waxa wey qibladii qayb ka mida ah ayuu qaabilay laakiin qadra ulutay diraac hadday ka yariya catabada albaabka in yar buuba kacsan yahay wax yaroo dee santiye ah taasoo kale ma asaxayso waa ibladii de ma qaabilsan waa qadra ulutay diraac culimada u qadareen waxa weeye waxba qiyaas qaateen muahirata raxl waa kii nabig alayh slam uu ka dhigay sutrada musaliga maakhirat araxl waxa wey waa bahalkan la yidhaahdo kooraha taqriiban waa ulaadii raac weyaan waa intan u leeyahay hadduu sadxiga kacbada ku tukadana ou qaabilo wixii aan soo xuseynoha qadra ulaadii raac yani kacbadii waxay leedahay gidaar yaroo ku wareegsan xagga dusha sare maalan marka qadra ulaadii raac uu kacsan yahay taasina waa sax laakiin hadduusan qadra ulaadii raac uusan kacsanayn gidaarkaasi ama sadxi siman uu yahay oo wa qofkii markuu dushsar ku tukanayo wax qaabilsan buusan jirin kacbadii ka mid ah dee marka kacba ma qaabilsanoo ma ansaxayso su-aal waxaa iman karta qofkii hadduu ku tukanayo meel masjid alxaraam ka mid ah maalan fooqa labaad ama fooqa saddexaad buu ku tukanayaa isla markaana kacbadii dee uu ka sarreeyaa kacbadii waa hoostiisa hawadeedu qaabilaya taasi ma ansaxaysaa nacam way ansaxaysaa khilaaf kama taagna taas inay ansaxayso maxaa yeelay dee hawada kacbada uumkii kabada aadanaysa markaan kabada kama dul tukanayo kabadii ka baxsan yahay ya waxaa lamida ah dadka fooqala dheer ku tukanaya ee kacbada hareeraheeda de way asaxaysaa waaya tan haddaan ka hadlayna waxa weyaan kacbada dusheedin ku dul tukanaya marka dee kacbadina wax ma qaabishano markaa ma ansaxayso hadduu qadratultaytirac qaabilan way ansaxaysaa waman isalla qofka ku tukada filkacbati kacbada dhexdeeda oo wastaqbala qaabila jidaara gidaarkeeda aw amase baabaha albaabkeeda marduudan isagoo ceshan aw maftuuxna ama isagoo furan maca irtifaaci catabati isagoo catabada albaabkaasi ay kacsan tahay e, ulutay diraac dhudhun saddex meelood labadii aw amase calaa saddexihaa dusha sare ama saqafkeeda ku tukado mustaqbilan isagoo qaabishan min binaahi ismaheedii ma sabaqa wixii lasoo dhaafay waa ulutay diraac jaaza arrinkaasi waa baneeyo waana ansaxaya man amkanahu qofkii ay u suurta gasho cilmu qiblati qiblada inuu ogaado xaruma waxaa ka xaaraana calayhi dushiisa altaqliidu qof kale inuu hadalkiisa qaato qof mujtahida hadalkiisa inuu qaato ayaa ka xaaraana walijtihaadu ijtihaadkiina waa ka xaaraan inuu asagoo ijtihaad iska sameeyo oo ijtihaado asagoo qiblada ogaan kara wailaa haddii ayna suuro gelin inuu qibladii ogaado akhada wuxuu qabsanayaa biqowli iqatin qof lagu kalsoon yahay hadalkii qofkaasoo yukhbiru ka warbixinaya can cilmin fainfaqada hadduu waayo qofkii la soo sheegay amkana ay suurto gasho alijtihaadu inuu ijtihaado xarma waxaa xaaraana altaqliidu inuu taqliid sameeyo qof kale oo mujtahid hadalkiisa qaato fain taxayara haddii uu wareero lam yuqallid ma taqliidinayo qof kale fi adhari qowlka adharka ah wasallaa wuuna tukanaya kayfa kaana kolba sidii u surowdo kayfa kaana kolba siduu yahay ayuu ku tukanayaa wayaqdi wuuna qallaynaya qofkii haddii ay u suurowdo qibladii inuu ogaado waxaa waajib ah inuu ogaado qibladii oo markaa ogaanshaha uu ku camalfala waajib ku ah oo taas say ku suuroobaysaa maalan qofkani wuxuuba joogaaba masjid alxaraam buu dhex joogaa kacbadii si fudud buu ogaan karaa oo ama dusha saruu ku tukanaya masjid alxaraam oo uu arki karaa kacbadii hadduu in yar socdo uu arki karaa dushuu ka arki karaa wax xaa'ida ah isagoon udhaxaynin ayuu arki karaa kacbadii si toos uu arki karaa de markaa inuu kacbadii arko oo hubsado ayaa waajiba ah. ijtihaad markaas uma banaano taqliidna uma banaano qofka lama weydiin karo ooma dhigi karo niyow qibladii talo xageed u malaynaysaa oo qofka kalena uusan markaa hubin uu iska ijtihaadayo taas uma banaano ijtihaadna ma samayn karo waa inuu cilmi ku camalfalaa mar hadduu hubsan karaba haddii ayna u suroobaynin inuu qibladii ogaado uu ka fogyahay qibladii markaas ma ijtihaadi mise qof kale warkiisuu qaadan wuxuu qaadan qof kale warkiisa oo markaa oga warbixinaya can cilmin ogaansho waa qof og qibladii qof ijtihaadaya ma aha qofkaa warkiisa wuu qaadan karaa hadduu asaga uusan garanaynin haddii uu waayo qof lagu kalsoon yahay oo markaa eh, qibladii oga warbixinaya eh, oo ogaansho oga warbixinaya markaa hadduu ijtihaadi karo wuu ijtihaadi adiladii qiblada ayuu ku ijtihaaday waxaana ka xaaraana markaas qof kale inuu taqliidiyo taqliid waxa loga jeedaa qof kale oo asna aan ogeyn qibladii oo iska dadaalayo laftiisu ijtihaad samaynaya inuu qowlkiisa iska qaato kuma banaano maxaa yeele mujtahidkii mujtahid ma taqliidiyo qaacidada usuliga waxa leedahay almujtahid laa yuqallidu mujtahidan ilan qofkani waxaa kuma dhama asaga laftiisu dadaalaya adigana dadaal maxaa dadaalka ku diidaya dadaalka lagu sheegayna waxaa weeye dadaal un iska male uun ma ahee qaraain iyo calaamaad iyo astaamihii lagu garanayay qiblada inuu qofkii adeegsado sida maalan oo kale waxa weeye xidigan qiblada qaabilsan ee la yidhahdo xidigaas kore inuu eego ama inuu daliishado sida dabeylihii iyo xidigihii iyo waxa weeye qoraxdii iyo meesha qoraxda ka baxaysa meesha udhacaysa iyo wixii la midka ah astaamaha noocaas oo kale ah inuu qofkii eego qaraainta isugu geysto dabeetana ijtihaadkiisu ka camalfalo hadduu doono yuusan hubin de xaaraanna way ka tahay marka inuu taqliid sameeyo taqliidkana waxaan ku fasiray inuu yahay qof kale oo ijtihaadaya qowlkiisa inaad qaadato haddii haddaba qofkii uu wareero ijtihaaday wuu wareeray marka ma u inuu taqliid sameey ma bannaano sida abharka ah sidaasuu ku tukanayaa uu yahay wuuna soo qalaynaya waxa lagu diidanya waa waa qof mujtahida ah. mujtahidkii qof kale ma taqliidinayaanidhi waxaa laga yaaba wararkaas iyo salalkaas inuu qofkii uu ka zuulo oo uu maaragtay saaxiga yimaad marka dambe marka sidaasuu iskaga tukanaya wuuna soo qalaynaya salaadda uu sidaa ku tukaday wayajib waxaa waajiba tajdiid ijtihaadi ijtihaadkii in la cusboonaysiyo likulli salaatin salaad kasta oo taxdur usoo xaadiraysa cala saxiix sida saxiixa ah qofka ijtihaad sameeyey ee salaad ku ijtihaaday qibladii qofka qof musaafir maalan dabeetana qibladii baa ka ishkaal gashay meesha ahayd buu garan waaya amina habeena dabeetana ama wuu qofkii salalay oo qibladii dhan ka jirto ayuu garan waayay wuu ijtihaadayaa dhanku qiblada u maleeyo ayuu tukanayaa salaadii xigtay ijtihaadkii ma usoo nacam uu cusboonaysanaya mar labaad buu u ijtihaadaya waa haddii laakiin uusan xusuusnayn daliilkii uu salaadii hore u cuskaday haddii laakiin daliilkii hore uu cuskan yahay uu xusuusan yahay malihiisan uuna isbedelin dee waxaa weeye markaa inuu ijtihaadkii uu soo cusboonaysiiyo waajib kuma aha waayahay marka salaad kasta wuu ijtihaadayaan kuli mualifku hadduusan tii hore wixii uu ictimaaday uusan xusuusnayn ama daliilkii uusan xusuusnayn waman cajiza qofkii awoodi kari waaya can ijtihaadi ijtihaadkii qofkii ijtihaadka awoodi kari waaya oo dee adiladiiba aan garanaynin eh, ama qof indhoolo ah maalan wa tacalum اadilati adiladii inuu bartuu garan waaye oo adiladii dee qiblada lagu garanayay calaamadihii astaamihii ka acmaa sida indhoolo oo kale webayaan qalada wuxuu eh, taqliidinayaa iqatan qof lagu kalsoon yahay caarifan oo garanaya qibladii eh, wain qadara haddii uu awoodo inuu qibladii uu adiladeeda barto fal asaxu sida asaxa wujuubu tacalumi barashadii ayaa waajib ku noqonaysa oo fa yaxrum marka waxaa xaaraan ah taqliidu inuu qof kale qowlkiisa taqliidiyo qofkii haddii awoodi kari waayo ijtihaad maba yaqaanaba adiladii isla markaana waxa weye adiladii ma baran karo waa indhoole qof aan indhaba qabin adilada inta badan waxawey waa adilo ku dhisan waxa wey aragti ku dhisan weyaan marka qofka noocaas oo kale ah qof lagu kalsoon yahay oo diyaano leh oo qibladiina garanaya adiladii garanaya yani maaha qofkan qof yani og qibladii ma aha laakiin waa qof adiladii qiblada garanaya qofkaas ayuu taqliidinaya hadalkiisa qaadanaya waa taqliidkii maadaama qof caajisa u yahay haddiise uu awoodi karo adilada qiblada inuu barto xaaraan weeye inuu taqliid markaas sameeyo waxaa waajib ku ah inuu barto ayaa waajib ku ah diladaas intay doontaba ku qaadato waxaa hataa waajib ku ah inuu safro oo yani u safro barashada diladaas haddii ay kalifto inuu maaragtay u safro waaya waa man qofkii salla ku tukadaa bilijtihaadi ijtihaad ku tukadaa oo fatayaqana markaa hubsada alkhada gaf inuu ku gafay jihadii qiblada ijtihaadkiisa inuu khalad ahaa buu ogaaday qadaa salaadii uu ku tukaday ijtihaadka wuu qallaynaya fi ladhari qowlka adharka ah falow tayaqanahu haddii khaaii ama gefkii uu hubsado fiihaa salaada dhexdeeda wajaba waxaa waajib ku ah istinaafuhaa salaadii inuu soo bilaabo ayaa waajib ku ah wain tahayara hadduu isbedelo ijtihaadu ijtihaadkiisii ayaa isbedelay oo mar labaad ayuu dhan kale u qaatay qibladii tahay camila uu ku camalfalaya biaani ijtihaadkaa labaad walaa qadaa qadana kuma waajibin dushiisa xataa low sallaa haduu u tukado xataa haddii u tukado arbaca rakcaatin afar ragcadood liarbaca jihaatin afar dhinac hadduu u tukado bilistaadi istaadna ugu tukado falaa qadaa qada kuma waajibi maayo malifku markuu noo soo sheegay xaalaad lagu ijtihaadi karo qibladii iyo xaalada lagu ijtihaadi karin ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya haddii qofkii uu ijtihaad sameeyey markii ijtihaadka u banaanaa dabeetana ijtihaadkii uu qiblada ku ijtihaaday uu ku tukado qibladii uu garan waayey qof usheegana wuu waayey adiladiina wuu garanaya wuu ijtihaaday sidiibuu ku tukaday salaadaas ma soo qalaynaya mise ma soo qalaynaya waxaan leenahay buuhi mualifku haddii qofkii uu ogaado inuu gafay oo ijtihaadkii uu ijtihaaday khalad ahaa dee markaa wuu soo qalaynaya ama salaada dhexdeeda ha ku ogaado ama markii salaada u tukada kadib ha ogaado ama salaada waqtigeeda markuu baxay kadib ha ogaado ay wakti ogaadaba waxway salaada wuu soo celinaya mar haddii uu khalad ku tukaday qaacidada fiqiga waxay leedahay laa cibrata bidanni lbayini khata'uh wax cibro ah ma leh malaha ay caddaatay gefkiisu laakiin wuxuu ku yihi mualifka haddii uu ogaado khaladkii uu ku khaldamay qibladii salaada dhexdeeda maxaa markaa laga rabaa salaaddii buu ka baxaya mise wuu wadanaya maya wuu ka baxaya oo salaaddii dib buu usoo bilaabaya isagoo markaa qaabilaya jihadii saxda ahayd ee waxaa weeye uu ogaaday inay sax tahay qof baad u sheegayba maalan isagoo tuulo ku tukanaya oo musaafir ah ayuu qibladii ku ijtihaaday dabeetana dhinac buu u tukaday uu maneeyey inay maaragtay qibladii ka xigto taasina aad buu dhacdaa dabeetana qof dadkii ahlu tuulada ahaabaa soo maro wuxuu war heedhe dhankaad u tukanaysa sax meehe waa dhankaasi qiblada kaa jirta xaggaa u jeedso jeedsan mahaye ee hadda waxaa la sameya dadki qofku waa la jeediya soo salaada lagu jira <laughs> jeesad mahaye salaadii uu ka bixi oo dhankiibu u jeesa markaa salaadii soo bilaabay min jadiid waaya ka warran haddii ijtihaadkiisu isbedelo markii hore salaaddii wuxuu ku tukaday maalan dhinac buu u tukaday salaaddii labaad ayaa ijtihaadku isbedelo qiblada haddana wuxuu mareeyey dhankii kale dhankii marka u mareeyey dhankii kale ayuu u mareeyey ijtihaadka labaad buu qaadanayaa salaadii horena ma soo qallaynaya bal u fiirso laba xuguma meesha ku jira mid waa mid horta salaadii hore soo qalayn maayo ilan ijtihaad buu ku tukaday soo maaha salaadan dambana dhankii kale ee u maleeyey inay qiblada ka jirto ayuu u tukanayaa qaacidada iiga waxay leedahay alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad ijtihaad ijtihaad laguma buriyo ka warran haddii uu asagoo salaaddii ku dhex jira ijtihaadkiisa isbedelo afar ragcadood buu maalan tukanayey midba dhinac buu tukaday duhurkii wuxuu u tukaday xagga ragcaddii koobaad haddana ragcaddii labaad aggaasuu tukaday ragcaddii saddexaad aggaasuu tukaday ragcaddii afaraad halkaasuu tukaday afarta ragcadood afarta dhinac buu kala tukaday waxaa weeye falaa qadaa markaana qale lagama rabo maxaa yeele ragcad kasta ijtihaad buu ku tukaday soo maaha marka wax khalad ah oo usoo caddaadayna ma jiro marka wax qaloo laga rabo markaa ma jiro waaya baabu sifati salaati salaadda sifadeeda ayuu baab yahay sifada salaadda mualifka wuxuu kaga hadlayaa arkaantii salaadda ayuu halkan ku tilmaami doonaa islamarkaa wuxuu ku sheegi doonaa sunantii eh, salaada ama abcaad ha ahaato ama hay-aad ahaato abcaadna waxaa la yidhahdaa sunanta sujuudusahwi lagu kabo sunanta kalena waxaa wey ama hay-aadka sunanta asjuudusahwi lagu kabin waaya marka rukni kasta markuu sheego ayaa sunantiisina wuu raacinayaa arkaanuhaa salaada arkaanteedu waxaa weeye w mualifka buu ka dhigay halkan culimmada qaarna waxay ka dhigaan qaarna qaarna waxay ka dhigaan marka mualifku markuu ka dhigay wuxuu ka reebay damaaniinooyinkii afarta ahaa muusan ku tirin oo wuxuu ka dhigay hay raacsan rukni kasta afartii dumaaniino tii gelaysay rukuucda tii gelaysay ictidaalkii tii gelaysay sujuudiga tii bayna asajatayn gelaysay hay-ad taabicu ka dhigay isla markaa muusan tirinin waxaa weeye niyat alkhuruuj min asala culamada ka dhigtay siddeed iyo tobanna waxay ku dareen saddex iyo tobankan afartii dumaaniino iyo niyat alkhuruuj min asala kuwa toddobiyo toban ka dhigayna waxay ka reebeen niyat alkhuruuj min asala waxay dhaheen aslanba ma aha rukni waana sida saxda ah. kuwa afar iyo toban ka dhigana waxay ka dhigaan dumaaninaadkii afarta ahaa ayay hal rugni xisaabiyeen marka waa ikhtilaaf lafdiga maaha ikhtilaaf eh, xaqiiqiga ma aha waayo culimmadu isku waafaqsanya dhammaantood ee culamada shaaficiyana ka hadlaya inay dumaaninadu tahay eh, yani wax la-aanteed salaadda aysan ansaxaynin keliya waxay isku khilaafeen un tirinteeda qaabka loo tirinayo ma la tirinaya mise lama tirinayo ma hal xabaa laga dhigaya mise afarta waa la tirinaya wahaa kada marka waa khilaaf lafdiga arkaan arkaanteed weeye rukniga kooaad waxa wey aniyatu niy weeye fain salla haddaba qofki haduu tukado fardan farad haduu tukado wajh waxaa waajiba qasdu ficlihi ficilkiisa inuu qasdo faradka wa tacyiinuhu inuu cayimo oo uu xadido ayaa waajib ah wal sida asaxa waxaa weeye wujuubu niyati alfardiyati farnimada niyadeeda inay waajib tahay duuna alidaafati ila allahi tacaala laakiin ilaahay in loo idaafeeyo oo loo tiiriyo salaadii waajib ma aha wanahu wlasaxu asaxu waxaa wey anahu shaniya yasaxu ladaab addihi ayaa asaxaya biniyat alqadaai qada niyadeed buu ku asaxayaa wa cagsuhu cagsigiisana waa la mid oo waxa weeye qadihii ayaa ku asaxaya biniyat aladaa daniyadiis wanaflu sunihii dulwakti ee waktiga saaxiibka ahaa waktiga lahaa aw isababi ama sababta u saaxiibka kalfardi faradka buu la mid yahay fii ma sabaqa wixiina soo dhaaftay oo ah in la shardinayo qasda ficli salaa iyo tacyiin labadaa in la shardinayo waayahay wa fii niyati nafliyati sunnanimada niyadeedana wajhanila wej baa ku sugan qultu waxaan idhi asaxiixu wejka saxiixa waxa wey laa tushadu lama shardiyo niyatu nafliyati iyo sunanimada niyadeeda lama wallahu aclam wayakfii waxaa ku filan fi nafli lmutlaqi sunnihii mutlaqa ahaa een wakhtina lahayn sababna aan lahayn niyatu ficli salaati salaada samaynteeda in la niyeysto ayuunbaa ku filan wa niyatu niyadiina bilqalbi qalbiga ayuunbaa laga niyeysanayaa wayudaw waxaa la suneeya nudqu in lagu dhawaaqo niyadii qubayda takbiiri takbiirta wax yar ka hor rukniga koobaad waxaa weeye waa niyadii niyada hore baan uga soo hadlay axkaamteedii iyo mabaaxifteedii waxaa daliil u ah niyada inay salaada rukni ka mid ah ay tahay cumuumu qowli nabiyi sal allahu alayh wasalam inama alacmaalu biniyat wainama likulli imri'in maa nawaa nabig wuxu uhi alay sl slam acmaashu waxay ku ansaxaysaa un niyo ijmac ulculamaa ayaa arrinkaa ku dhacay inay niyadu ay rukni u tahay ama muctabar u tahay salaadii fain sallaa hadday qofki adaba uu tukado fardan qofkii qaabkeebuu u niyeysanayaa waxaa la eegayaa waxaan uu tukanayo ma farad baa mise waa sunno sabab leh ama wakti leh mise waa sunno wakti iyo sababtoon aan lahayn waxa la yidhaha nafl mulaq saddexdaasa loo kala qaadaya haddii uu yahay farad salaad farad hadday tahay waa duhurkii iyo casarki wix la midkaa ah, saddex shay waa inuu niyeystaa waa inuu nigeystaa ficil salaa salaadan inuu samaynayo waa inuu nigeystaa ka labaad waa inuu salaaddii cayimaa inuu cayimaa salaadaasi maxay tahay ma duhurba ma casarba ma maqhribba ma cisha waay si salaadihii loo kala saaro isla markaa waxaa waajib ah niyat alfardiya inay salaadani ay farad tahay inaad niyeysato ah, iyadna waa waajib sida asaxa khilaaf baa ku jira niyat alfardiya saddexdaasaa la rabaa laakiin in niyat alidafa ila allahi tacala ilahay inuu idaafeeyo adaan lilahi tacala yani qofki inuu niyeysto inuu ilaahay u tukanayo waxba taasi farad ma aha waa sunno maxaa yeele waa ikhlaas taas ikhlaas ku tacalluqdaa dee cibaadana waxa loo oogaya waa ilahay dartii un cibaado yani haddii loo tukado ilahay keyrka dee cibaado lagu tilmaami maayo markaas cibaado ma bahaba waayahay addaha salaada addaha ah ma yaa lagu tukan karaa niyo qada ama salaad qalla ah ma lagu tukan karaa niyo adde ma lagu tukan karaa way bannaan tahay buu mualifku laakiin xaaladda ay bannaan tahay waxaa weeye markii qofkii wakti uusan garanayn oo maalan eh, daruur baa jirta ee eh, ka qarinaysa eh, cadceeddii marka wuxuu u maleeyey waktigii inuu baxay oo kale maalan waktigii salaadda inuu tegay buu u maleeyey dabeetana wuxuu niyeystay alle salaadii subax maalan ayuu u malayay inay cadceedda soo baxday dabeetana markuu soo toosay ayaa wuxuu niyeystay alle waxaana soo caddaatay markii dambe inay salaaddii hee wakhtigeedii uusan tegin oo cadceedda weli inay soo baxin marka adday ahayd wuxuu niyeystay alle way asaxaysaa cagsina waa la midoo wuxuu u malayay waktigii inuu baaqi yahay dabeetana wuxuu tukaday salaaddii adduuniyeystay adduuniyeystay kadibna waxaa soo caddaatay inay salaaddii wakhtigeedii u baxay oo ay qallo ahayd taasi wax dhiba male maxaa adduunya qaduhu aslan waa isku macano xagga luqada waxaad leedahay dayntii addaytuhu waqadaytu waa isku mid addaytuhu waqadaytu waa isku macno waan guday laba macnahooda yahay ilahi wuxuu fa idaa qadaytum manaasikakum manaasikdiina haddaad gudataan macnaa addaytu waaya laakiin asagoo og inay addo tahay haddii salaaddii uu qalla u niyeysay ama asagoo og inay qallo tahay hadduu addo u niyeysay de markaasi ma asaxayso oo dee uu ciyaaraya qofkaasi cabaf ayuu salaaddii ka dhigtay iyo ciyaar nooca labaad ee salaadda waxaa weeye salaaddii waktiga ama sababka lahayd ee sunna ahayd waa salaad sunno ah oo wakti leh ama sabab leh wakti leh sida maalan salaada duxada oo kale ama salaada raatibada ee waxaa weeye salaadaha faradka la socota ama sabab leh waktiga salaahaadle sida salaatulkusuufkii iyo waxaa weeye istisqaagii wixii la midka ahaa salaadaha noocaas ah qaabkeen u niyeysanayaa wuxuu u niyeysanaya sida faradka oo kale wixii lasoo dhaafay oo ahaa qasdalficl iyo taciin baa laga rabaa inuu salaada cayima inay tahay waxa wey raatibo ama raatibadii duhurka ee qabliyad ahayd ama bacdiyad ahayd ila akhiri ama istisqa ay tahay ama ciid ay tahay ila akhiri laakiin ma laga raba qofkii niyata nafliya sunanimo niyadeed ma laga rabaa maya sida saxiixa laba shardi niyata nafliya haddaba laba shay maa la shardiyaa salaadii naafilada ahayd ee waktiga lahayd ama sababta lahayd amaa nafligii muطlaqaha ee waktina aan lahayn sababna aan lahayn waa salaada qofku iska tukanayo ee ilahay u iskaga dhowaanayo waktina aan ku xidhnayn sababna aan lahayn taa ayada hal shay mu niyeysanaya oo salaada uu tukanayo ah niyata nafliyana lagama rabo isla markaa niyata waxaa weeye tacyiinna lagama rabo dee maxamed la cayima waaya niyadu waxay ku xasilaysaa wuri mualifka qalbiga aniyatu bilqalb culamadu isku waafaqsanya arrinkaas aniyatu bilqalbi inay tahay marka haddii uu ku dhawaaqa xataa wixii qalbigiisa ku jira wax ka duwan isagoo duhur tukanaya ayaa wuxuu yihi nawaytu fard alcasr duhur buu tukanaya qalbigana wuxuu ka niyeysa duhur carabkaas dhib u keeni maayo niyada qalbiga unbaa la eegayaa laakiin waxaa sunuu mualifku yidhi in niyadii lagu dhawaaqo qubayla takbiir takbiirta ka hor wax yar intuusan takbiirat ixraamka uusan la imaanin ka hor inuu niyadii ku dhawaaqo oo nawaytu fard اuhri ama nawaytu fard اcasri inuu dhaho ayaa fiican buu yidhi mualifka oo sunno ah si carabkiiyo qalbiga isu kaashadaan waswaaskina oga fogaado marka qowlkan madhabkeen uu qabo madhabkeen klema madaahib badan baa qabta madaahib badan ayaa qabta waana masalo waxa wey caqiidada shaqa kuma laha waa masalo fiqi ah marka masaladan yaynan ku fogaanin oo sida madaahibta waxa weeye masaaisha fiqiga isku khilaafeen ayuunbaa ay la mid tahayoo waxa weeye fuqahaduna adiladooday leeyihiin marka maslada intaasaan kaga tegayna laakiin nabiga calayhi isalaatu wasalaam niyada muuse ku dhawaaqi jirin hadduu qofku allahu akbar uu iska dhaho kafaa ku dhawaaqana qofka waxbaha ku inkirin waxa weeye madhab min almadaahib madaahib fara badan baa qabta madhabkeeda keliya ma ah badan ayaa qabta sida xanaabilada iyo shaaficiyada iyo maalikiyada culo badan baa saa darteed qofka yaan lagu inkirin haddii uu niyadu ku dhawaaqo ila waa masale fiqihoo ah culimmada isu khilaaftay aani ka labaad oo arkaantii ka mida takbiirat lraami takbiirat lixraamkii weeye xarmashada takbiirteedii ama xidhashada takbiirteedii weeye wayatacayanu waxaa ku waajibaya oo ku caynoobaya cala alqaadiri qofkii awoodayay inuu ku dhawaaqo allahu akbar inuu dhaho ayaa farducayn ku noqonaysa walaa taduru dhibna uma keenayso ziyaadatun ama dheeraad inuu ku daro laa tamnacu lisma oo magacii takbiirta aan diidayn sida allahu akbar oo alif laam ku daro wakadaa saasoo kale allahu ljaliilu allihii weynaa ayaa akbaru wax kasta ka weyn ku siyaadiyey fil asaxi wajka asaxnimada badan laa akbar allaahu laa abar اllah lakin abar اllah lama ogolo oo abarti uu ka soo hormariyo lafduljalaalhi istaba mariyo cala صaxiixi sida saxiixa ah waman cajaza qofkii awoodi kari waaya takbiirat اxraamkii inuu ku dhawaaqo tarjama wuu tarjumanaya oo waxa wey luqadiisa ama ay luqo oo kale ayuu ku tarjumaya oo tarjamadaasuu salaaddii ku gelayaa wawajaba tacalumu barasho ayaa waajiba ah in qadara markaa haddii uu awoodo rukniga labaad ee arkaanta salaada ka mid a ah waxaa weeye takbiirat اxraam takbiirat lixraam waa takbiirtii lagu geleeyey salaadda ixraam wax lagu magacaabay maxaa yeeley waxaa ka laazimaya markii qofkii uu salaadii xidho uu xarmado xurma ka laazimaysa xaaraamnimo waxyaabo badan oo marka hore xalaal u ahaa ayaa takbiiratu ixraamkan xaaraan kaga noqonaya sida midkan hadalkii oo kale cuntadii oo kale dhaqdhaqaaqii oo kale qofka qaabkeed uu takbiiratu ixraam ugu dhawaaqaya lafdigeedu waxa wey allahu akbar lafdigaasaa mutacayin ah qofkii inu ku dhawaaqo hadduu ziyaado yar raaciyo oo magacii takbiirta aan bedelayninna dhib leh sida mala inu dhaho kale allaahu alabar oo alif laamu raaciyo wax dhiba ma sidoo kale hadduu lafduljaliil raaciyo dhaho allaahu aljaliilu akbar ayadna dhib leh maxaa yeele magacii eh, takbiirtu isma bedelin ziyaadadaasna wax macnihii u doorinaysa ma jirto nadmigii sidiisii ayuu ku soconaya eh, laakiin hadduu isdaba mariyo labadii lafdi allahu akbar oo akbartii horraysiyo dhaho akbar taasi khalal ayay macnihii u sababaysaa ma ansaxayso macnihii baa isbedelaya abar اllahu ma ansaxayso laakiin allahu abar marka laleeyahay waa mubtade iyo khabar oo ilaahay baa wax kasta ka weyn weyaan laakiin abar اllahi yani macnaha yani saxa ma samaynayso luada carabiga manihii taas ay samaynaysa ma samaynayso waaya laakiin alabar marka la yidhi waxa weeyaan alifta iyo laamtaas waxay faaidaynaya xasri ilaahay baaba ogu weyn abar waaa ilahay baa ka weyn wax kasta alabarna ilahay baa ugu weyn weyaan oo xasri bay faaidaysay yani macnihii abar faa'idaynaysay bay weliba kusii dartay xasri iyo mubaalaho marka wax dhiba male qofkii awoodi kari waaya inuu takbiiratulaxraamka ku dhawaaqo wuu tarjumaya luqadiisa ayuu ku tarjumanayaa waxaana waajib ku ah markaa inuu barto oo taas say ku suuroobaysaa qof hadda soo islaamay oo kale maalan oo eh, luqadan cadaygu ay ku adag tahay inuu ku dhawaaqo salaadiina inuu tukada rabaa iminkaba salaadii waqtigeed uu taagan yahay waqti dheeroo lagu baran lama hayo marka luqadaada ku tarjumaa laleeyahay takbiiratulixraamkii oo ilaahay baa weyn luqadaada ku dheh ama ilaahay baa wax kasta ka weyn dabeetana sidaa salaaddii ku gal ama luqadiisa ama luqa kalaba lakin waxaa waajib ka ah qofkaas inuu barto takbiiratulixraamkii luqada carabiga ahayd haddii u awoodo wayusanu waxaa la sunaya rafci yadayhi labadiisa gacmood kor inuu qaado fii takbiirihi takbiirtiisii xadwa mankibayhi labadiisa garab qaabilkooda ama kasoo horjeedkooda walasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye rafcuhu qofkii musalligaah inuu kor yeelo labadii gacmood maca ibtidaa'ihi takbiirta markuu bilaabayo inuu waxa weeye gacmihiina kor u qaado oo isla bilaabo isku mar wayajibu waxaa waajiba qarnu niyati niyadii in lala xidhiiriyo bitakbiiri takbiirti waqiila waxaa la yidhi yakfii waxaa ku filan inuu la xidhiiriyo biawalihi awal takbiiri takbiirta awalkeeda niyadii la xidhi ayaa ku filan qofka markii uu salaadii xidhanayo waxaa sunnaha gacmaha inuu kor u qaado waajib ma aha laakiin waa sunno qaabkee uu haddaba kor u qaadaya wuxuu qaabilinayaa garabkiisa muqaabilkooda yani muxadwa mankiib marku leeg labada mankib labada garab muqaabilkooda ayuu labadii gacmood kor ugu qaadaya qaabka u koryeelayana waxaa weeye farihiisa xagga sare wuxuu qaabilinayaa dhagaha meesha u sarraysa halka dhagaha labada dhagood u sarraysa ayuu qaabilinayaa suulkiisana wuxuu qaabilinayaa waxaa weeye baruurta ama carjowda asiirta ah ee waxaa weeye labada dhagood ay leeyihiin gacanta inteeda kalena wuxuu qaabilinaya garabka sidaasuu leeyahay allahu akbar waaya qaabkaas ayuu u samaynay maxaa nabiga alayh salat salaam sidaas way ka sugnaatay fii xadiidi ibni cumar kama fi saxiixayn inuu nabig alay sl laba gacmood kor yeeri jiray markii uu salaada xidhanayo isagoo qaabilin labada gacmood ee labadiisa garbood isku mar buu bilaabayaa takbiirtii iyo gacmaha kor u qaadi doono yani ma kala horreysiinayo markuu allahu akbar leeyahy ayuu gacmihiinu kor u qaadaya saasuu leeyahay allahu akbar weli waxaa fiican inuu isku mar la dhammeeyo yani isku marna uu bilaabo takbiirtii gacmaha korqaadadii isku marna uu dhammeeyo dhaho allahu akbar sidaa inuu dhaho ayaa niyada waxaa waajiba in lala xidhiiyo takbiirtii maadaama ay takbiirtu tahay afcaashii salaada ee waajibka ahayd wixii u horreeyey marka wuu la xidhiirinayaa oo waxa weye markaas inay la socoto weeye niyadaasi min albidaaya xata nihaaya takbiirtii qowl baa wuxuu leeyahay waxaa ku filan inuu awal yani atakbiir takbiirta awalkeedu la xidhiiriyo laakiin qowlkaa hore ee madhabkeenna yahay in niyadii iyo takbiirta ay wada socdaan bilow iyo dhammaadba waa qowl adag ay adag tahay in la dabaqo aad bay adag tahay saa culimo badan oo muxaqiqiinta madhabka ka mid ah sida alimaam alghazaali waalimaam الnawowi iyo culimo kaleo fara badanba sida subki iyo qolo kaleba waxay doorteen waxa la yidhahda almuqaarana alcurfiya cinda alcawaam yani dadka caamada inaan lagu adkaynino niyada meel oon ay kala xidhiiriyaan takbiirti ama bilowga ama dhexda ama akhirka daxaytu yucaddu mustaxdaran in qofkan lagu tirinayo inuu niyadiisa wax xaadirsaday markii uu tukanayay bas waxba dadka caamada aan lagu adkaynin haddii kale waswaas iyo khalal badan ayaa ku imanaya waana sidaa dee sawaab ku dhow aali rukniga saddexaad waxaa weeye alqiyaam istaagii fi fardi alqaadiri qofkii awoodi kara istaagaas salaadiisa faradka inuu istaago wa shardu shardigiisana waxa wey nasbu faqaarihi lafdhabartiisa inuu oogo oo toosiyo fain waqaf haddaba hadduu istaago munxaniyan asagoo foorara awlan samaa'ilan asagoo u janjeedha dhinac midig ama bidix baxaydu laa yusamaa isagoon markaa lagu magacaabaynin qaa'iman mid taagan lam yasaxa istaagiisaasi ma asaxayo waayahay fain lam yudiq hadduusan awoodin intisaaban oognitaan hadduusan awoodin oo wasaaru nooda ka raakicayn sida qof rukuucsan oo kale fa saxiixu wejka saxiixa waxa wey annahu yaqifu kadalik sidaas uu istaagayaa wayaziidu wuu kordhinayaa inxnaahu foorarkiisa u foorarsanayo lirukuuci rukuucdiisa in qadara haddii uu awoodo waayahay walow amkanahu hadday u suurta gasho alqiyaamu istaag duuna rukuuci rukuucda la'aanteed ayna u suuroobin iyo wasujuudu sujuud iyo rukuuc ma suuroobaysa lakiin istaaggii baa qofkii u suuroobaya qaama wuu istaagayaa wa facalahumaa wuu samaynayaa rukuucda sujuudi biqadri imkaani kolba sidaa u suurowdo ayuu u qiyaamku waa ruknigii saddexaad ee arkaantii salaadda ka mid ah qofkii awoodi kara istaagaas salaad faradahana tukanaya marka markii lagu yidhi farad waxaa kaa baxa sunnihii oo salaad sunnaha xataa qofka awoodi kara fadhi buu ku tukanayaa qofkii xataa awoodi kara inuu istaago way u bannaanta inuu hee inuu fadhi ku tukado oo taasi iyada kuma jirtaba laakiin qofkii awoodi kara salaad farad ah inuu istaago dee istaagi waajib ku noqonaya suu nabigu alayh sla slam ku yidhi cimraan bn xusein saxaabigaasoo bawaasiir qabay salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam yastadic fa calaa janbin istaag ku tukuda haddaad awoodi kari weydo fadhi ku tuka haddaad awoodi kari weydo dhinac dhinac u tuka ayuu yidhi fii riwaaya riwaaya kale waxay ku dartay fain lam tastadic famustalqiyan haddaad awoodi kari weydo dhinac dhinac aad u tukato famustalqiyan adoo qadaad u jiifa tuko laa yukalif allahu nafsan ilaa wasaha waaya haddaba shardiga istaagaasi waxaa weeye nasbu faqaari lafdhabartiisi inuu toosiyo lafta dhabarka waa doodlayda lafaha taxawea lafahaas waa inay toosnaadaan weyaan haddaba hadduu istaaga asagoo foorara oo xagga hore u foorara ama dhinac u janjeera oo markaa aan lagu magacaabayn qaa'iman qof taagan in waa qof foorara markaasi istaagiisa ma ansaxayo hadduusan de qof ahayn xanuunsan ama macduura inuu qof xanuunsan ama macduur yahay mooyaan marka inuu dhabarkiisa toosiyaa isla markaana uusan dhinac u janjibin lakiin hadduu wax yaroo foorra qof ku yar jiro dhib leh ama dhinac yaro janjeera dhib ma leh oo istaag lagu magacaabayo waxaa la diidan yahay foorr qofkii leeyahay qofkani ma taagni wuu foorraa ama dhinac buu u midig ama bidix haddii qofkii marka uu awoodi waayo inuu intisaab sameeyo oo qof xanuunsan weeyaan ama qof waayeel ah oo soo gotay dhabarkii uu taqawusay qaws uu noqday da'dii awgeed ama qof xanuunsan oo dhabarka xanuunaya ama dhabarkii laga qalay markaasi qofkii wuxuu noqday ka raakicin sida qof fooraro oo kale ayuu noqdo rukuucsan sidaasu marka uu istaagayaa lagu kalif maayo wax intaa ka badan rukuucdii baa kuu soo hadhay iyo sujuuddii rukuucdii waxoogaa buu foorarkii u yar kordhinayaa marka hore wuu foorarey soo maa sida rukuuc kale u aha rukuucdiina wax yar buu foorarku yar daraya markuu rukuucayo la dhihi maayo qofkaas fadhiiso waawad foorartaa iska fadhiiso la dhihi maayo waayahay haddii qofkii markaa uu awoodo inuu istaago istaag ku tukado laakiin uma suuroobayso inuu rukuuco iyo inuu sujuudo toona maalan waa qof la camaliyeeday indhihii baa laga qalay dhakhtarka wuxuu hi hana fororsanin ha rukuucin hana sujuudin dee markaa qofkaasi waxaa weye istaag ayuu ku tukanayaa fadhi kuma tukanayo istaag buu ku tukanayaa rukuucdii sujuuddiina si alla si u awoodo ayuu u samaynayaa yani wuu ishaarayaa inuu soo dhaweyn karo wuu soo dhaweyn kolba sidii maaratay uu suroodo ayuu rukuucdii sujuudi u samaynayaa waayo maanta waxaa dhacda in eh, dadkii aad u foodaysadeen masaladan qiyaamka talow ma dadkii cilmila'aan baa u geysanaysa mise waxaa jira nooc maaha fudaydsi waxaad arkaysaa in masaajidii ay kuraasti ku badan tahay qofku usoo socdo qofkii maanta o banaanka taagnaa inuu fadhi ku tukanayo salaadii oo kaalin markaad xaajaadka abudays masaajidka so adoo socda soo galay ma ma wiljeer baa lagu wada masaajid soo gelaysay maxaad fadhi ugu tukanaysaa eh, salaaddii lama dheeraynayo wax yar baa lagu tukanayaa intaa yarta maad samirta ehm, qof waxaad arkaysaa laga camaliyadeeyey indhihii laga qalay ehm, meeshuu istaag ku tukan lahaa inuu kursi ku fadhiisanayo dabeetana rukuucda sujuudi u ishaarayo war soo ma istaagi kartid haa oo qiyaamku waa rugni maxaad uga tegaysaa istaag oo rukuucda sujuudi ishaar marka wax badan oo fudaysan jiray imaam shaafici raxmat ullahi tacala caleyh yaa qiso cajiiba noo sheegay wuxuu yidhi nin waxaan arkay buu yidhi oday ah oo nin wuxuu ahaa dee ilaahay subxana wa tacala hidaaya usan siinin dabeetana hablaha addoommaha ah jawaarida ayuu wuxuu beri jiray heesta maantoo dhan isagoo taagan bu heestii bari qaabkaasado heesa heesta iga daba ahriya oo qaab heestii buu barayaa salaadda markii la soo gaadhana fadhi buu ku tukan buu yidhi salaad tukanayo mabaabtoo dhan ayaas u taagi laha oo dadkii barayay bal eeg dhibaatada intaas leeg marka istaagga ayaan la fudaysan qofkii asagoo awoodi kara inuu istaago oo wax xanuuna u jiidi usan jirin hadduu fadhiisto salaadiis asixi mayso walow cajaza haddii qofkii awoodi waayo can ilqiyaami istaaggii qacda uu fadhiisanaya kayfa shaa suu doono waftiraashuhu inuu iftiraash la yimaado ayaa afdalu ka fadli badan min tarabucihi inuu tarabuco lugihiis dhaafsado fi ladhar sida adharka ah wayukrahu waxaa la kahdaa aliqcaau fadhi daanyeereed inuu qofkii sida daanyeerko kale u fadhiisto waa makruuh baanyadiisa waaba inuu u fadhiisto calaa warikeyhi labadiisa miskood inuu ku fadhiisto weeyaane naasiban asagoo qotominaya oo taagaya rugbatihi labadiisa low uma dabeetna an u foorarsanaya rukuuciisa u foorarsanaya qofkii fadhi ku tukanaye baxayu meel tuxaadii ay qaabilayso jabhatuhu wejigiisu maa qudaama rukbatayhi labadiisa low wax ka horeeya walakmalu sida akmalka ee fiicanna waxaa weeye an tuaadi inay qaabisho mawdaca sujuudiisa mawdaceeda qofkii hadduu awoodi kari waayo inuu istaago fadhi buu ku tukanayaa qaabkee buu u fadhiisanayaa sida alla siduu doonaa u fadhiisto wuxuu iska ilaalin doonaa uun fadhigan makruuheen dib ka sheegi doona fadhi daanyareedka iyo laguha inuu fidsado taana waa makruuh wixii inta aan ahayn si alla siduu doonaa u fadhiisto hadduu doono iftiraash ha sameeyo hadduu doono tarabuc ha sameeyo laakiin waxaa fadli badan iftiraashka iftiraashkuna waxaa weeye inuu eh, lugta bidixda ah uu ku fadhiisto eh, ayaa iftiraaj lahay sida atixiyaadka hore loo fadhiisto oo kale taasa iftiraaj lahay taasaa fiican inuu saa u tukado markii uu fadhi ku tukanaya qofka xanuunsan yahay saasaa afdal maxaa yeel waa heye ka mid ah hay-aadkii salaada eh, haddii uu lugaha isdhaafsado oo tarabuc qofka waxawey laba lugood saa isku dabamarinaya ee waxaweye afargees ka dhigay lugihiisi taasina way bannaan tahay laakiin waxaa ka fadli badan iftiraajka icaagu waa makruuh icaagu waxaa weeye waa fadhi daanyareed ama eygu si u fadhiistayo daanyeerkii waa inuu yani labadii baryood dhulka ku dhajiyo nowyihiina uu istaajiyo isla markaana labada gacmood dhulka uu dhigo waa qudha siduu daanyeerka ama eygu u fadhiisto marka taasi waxa weeye waa makruuh maxaa yeelay nabig alay slam wuu nahiyey oo waxaa weeye xayawaankaasa la isku shabahayaa dee xayawaanaadka la isku shabahana waa la iska nahiyay iqcaa kalea jiro sunno ah oo axaadiista ku soo arooray oo waxaa weeye qofkii inuu labada lugood farahooda uu ku fadhiisto uu faraha dhulka ku dhajiyo isla markaana cidbihiisa uu salka saaro yani saasuu lugihii farihi dhulka udhigayaa cidbihiina waxawey ku fadhiisanaya si walaalkiin hadda u fadhiyo bal hadda u fadhiisa ha lagu arkee haddaan idiin soo dhoweeyo waa sida loo fadhiisto labada suuda dhexdooda qofkasi u fadhiisto weeyaan mara qaarkood ama tiyaadka hore mar qaarkood qofku si u fadhiisto sida wey taasi waa w nooc iqcaa ka mida ah, lakiin taasi waa sunno eh makruuh ma aha fain cajaza qofkii hadduu awoodi waayo can qucuudi fadhigii salla lijanbihi layma dhanka midig buu u seexanayaa oo dhanka midig buu markaa ugu tukanayaa fain cajaza hadduu awoodi kari waayo dhanka midig inuu u seexdo famustalqiyan waxa weya qadaad qadaad ayuu u seexanaya oo saasuu ku tukanayaa waayahay Eh, qofkii haddii uu fadhi awoodi kari waayo waa qof aad u xanuunsan fadhigi ma fadhiisan karo markaa dhanka midig buu u seexanaya sida xadiidkii aan soo tilmaanay uu sheegayo xadiidkii cimraan ibn xusein haddii markaa dhanka midig uu awoodi karin waxa wey dhabardhabar ayuu u seexanaya lakiin dhanka bidix inuu u tukado waa makruuh dhanka midig marka marka u seexanaya lagu tilmaamaya waxaa weeye laabtiisa ama yani jirhkiisa inta soo qaabilaysa dadka ayuu wuxuu qaabilanaya qiblada sida qofka luxudka marka la dhiga yani iilka marka la seexinayo saasoo kale qiblada loo jeedinayo saasoo kale u seexanaya oo wejigiisi iyo laabtiisi ayuu qibladii qaabilanaya dhanka midigtaana u seexanaya rukuucda iyo sujuudda hadduu usoo kici karana usoo kici haddii kalena dhammaan wuu ishaaraya rukuucda iyo sujuuddi wuxuu dhan ba ishaaro ayuu ishaaraya madaxiisu ku ishaaraya hadduu awoodi waayo dhanka midigta inuu u seexdo dhanka bidixda u seexan mahayee dhabar dhabar buu u seexanaya xagga qadaadka laakiin barkin baa xagga madaxa laga soo gelinaya si wejigiisi u qaabilo qibladii waaya walilqaadiri qofkii awooda wuxuu xaq u leeyahay istaagga annafru inuu sunnaysto qaacidan asagoo fadhiya wakada saasoo kale mutajican asagoo oo jiifa fil asaxi sida asaxaa yani halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa salaadda sunnaha ah inay ka duwan tahay faradkii oo salaadda sunnaha asagoo awoodi kara istaag inuu ku tukado fadhi buu ku tukan karaa marka way bannaan tahay labadaba nas baa kusoo aroray salaada sunnaha adoo istaag ku tukan kara fadhi waad ku tukan kartaa jiifna waad ku tukan kartaa waxaa daliilo ah arrinkaas in labada lagu tukan karo xadiidka nabigu uu yihi sal اllahu alayh wasalam man sallaa qaa'iman fahuwa afdal man sallaa qaacidan falahu nisfu ajri alqaa'im man sallaa naa'iman falahu nisfu ajri alqaacid qofkii istaag ku tukada salaada sunnaha ah saasaa fadli badan qofkii fadhi ku tukadana qofka taagan ajirkiisa niskiisuu leeyahay qofkii jiif ku tukadana qofkii fadhiyay ajirkiisa niskiisuu leeyahay daba midba mid ka hoose uu kasii ajiryanyahay laakiin marka laleeyahay qofka fadhi ku tukanaya salaada sunnaha qofkii taagnaa ajirkiisa niskiisuu leeyahay waxaa looga jeedaa haddii qofkan uu awoodi karo inuu istaago lakiin qofkan haduu yahay qof xanuunsan oo istaagu ku adag yahay marka fadhigu ku tukado salaadii sunnahayd ama jiifka ku tukado ajirkiisii wax laga nusqaaminaya ma jirto maadaama qofkani macduur yahay wallahu tacala aclam wsala allah wslam ala nabina mxamed